alxirfaati kalbaqaali waman yudaahihi ilaa facaali baabu nasabi haadaa kanu baabu nasabi nisbadii baabkeedii weeye aan halkan ka gelaynaa baab laydhaa baabu nisba qofka ayaa waxaa loo nisbaynayaa magaalo ama qabiilo amase waxa weeyaan shaqo waxbaa loo nisbaynayaa qofka saddex luqaa ku timaada uu محمد maxamedulamiin lafdiga nisbada in la yidhahdaa nusab calaa wasni cumar in lagu keeno iyo in la yidhahda nasbun calaa wasni laxmun oo siiqadii masderka lagu keeno iyo in la yidhahda nisab calaa wasni xikam sida fical marka arkaantiisuna waa saddex mansuubun waa sida qofka la nasbaynayo rajul oo kale mansuubun ilayhi kan wax loo nisbaynaa sida quraysh oo kale iyo adaatu nisba aaladda wax lagu nisbeeyo oo ya-daa sida haalibkaa marka markaad tidhahdo rajulun qurashiyun qurayshiyun rajulkii la nisbeeyey iyo qurayshoo wax loo nisbeeyey iyo ya-daas oo xarfu nisbihii ah saddexdaasay arkaanti iska saaran tahay marka saddexdaas ayay arkaanti iska saaran tahay isimka marka la nisbeeyo saddex shay ayaa ku imanayda oo ku soo dirinayda saddex taqyiir saddex dhinacaa wax laga bedelaa taqyiirka hore waxaa la idhahdaa taqyiir lafdi ah lafdi ahaan taqyiira loogu samaynaa oo waxa weeyaan taqyiirka lafdigaana saddexuu ka kooban yahay ya shidanoo aakhirka gasha qabla alaakhirkaoo la kasriyo icraabkiioo ya-daas la saaro awal aakhirka kori jiray saddexdaas taqyiira ku imaanayda ya shidanoo aakhirka la geliyo qabla alaakhirkaoo layska kasriyo iyo icraabkiioo xarafkii awal aakhir ahaa jira inta laga raro loo soo raro ya-daas taqyiirka kaloo ku imaanaya isimka la nisbeeyana waa taqyiir macnawi ah taasna waa sayruuratu isman limaa lam yakun lahu isma waxaa magac looga dhigayaa mid uusan magac u ahayn oo waxa isimkii waxaa magac looga dhigayaa mansuubka marka horena mansuub ileyhigu magac u ahaa oo quraysh hadda qabiilkaasay u ahayd marka hore magac kadibna ninkaana laleeyahay qurashiyu hadda basra magaalo magaceeday ahayd markaasaa nin laleeyahay basriyun nin basra loo nisbeeyey basriyu marka maanta waa ismu rajul awalna waxay ahayd ismu beled marka sayruuratuhu isman limaa lam yakun lahu ismaa wuxuu magac u noqonayaa cid uusan magac u ahayn oo isimkan la nisbeeyey markii horeeto hadduu qabiil magac u ahaa ama uu magac u ahaa magaalo markan dambe qofkii mansuubkaayu magac u noqona taqyiirka kale ee ku imaanayana waa taqyiir waa taqyiir xukmi ah oo waxa uu camal fala ismka awal jaamidaan camal filnaha quraysh ma camal falo laakiin marka la nisbeeyo sida sifa mushabaha u kalu noqonaa oo waxa weyaan faacilu iska rafcisana waa camal fala waa taqyiih oo waxa weeyaan ku yimid oo xagga xukunka ah awal rajul hadde maxaba ma camal falayo quraysh ma camal fasho basra waa magaalo ma camal fali karto waxna ma rafciyo waa ism jaamida markii la nisbeeyo waxa weeyaan sifa mushabaha oo kalu noqonaa markaasuu faacil iska rafcisana faacilu iska rafcisana ama daahira ama mudmara marka nuucaasuu noqona wa kullu mansuubin wa kullu shaksin shaksi kasto shaksigaasoo mansuubin la nisbeeyo ilasmin magacna loo nisbeeyo magacaasoo filcarabi carab dhexdeeda ahaaday ow beldatin ama magaalo loo nisbeeyo talxaquhu waxaa haleelayda mansuubka yaa u nasabi nisbada ya-deedii wa kullu mansuubin wa kullu shaksin qof kasta shaksigaasoo mansuubin la nisbeeyo ilaa smin isim loo nisbeeyo isimkaasoo fil carabi carab dhexdeeda ahaaday carab kaliya shardi ma ahane awil cajami waa isku mide eh. carab iyo cajami midku raba ahaado isimkaasu ow amase baldatin magaalo loo nisbeeyo talxaquhu mansuubka waxaa haleelayda yaa u nasabi nisbada ya-deedii intaas macnaheedu waxay tahay shaksi kasta oo loo nisbeeyo qabaa'ilka carabta ama cajamiga mid ka mida ama loo nisbeeyo beled buldaanta ka mida sida maka iyo madiine iyo misra iyo basra iyo kuufa iyo waxa weeyaan waxaa haleelayda yalera yaau nisba yaadaas oo shidan waxa weeyaan qablalaakhirkeeduna kasrisan yahay waana la shidaa haddaad reer banu haashim u nisbaydo haashimiyun aad leedahay quraysh haddaad u nisbaydo qurashiyun aad leedahay bani bakr haddaad u nisbaydo bakriyun aad leedahay beled haddaad u nisbaydo sida maka oo kale makiyun aad leedahay madiine haddaad u nisbaydo madaniyun aad leedahay masar haddaad u nisbaydo misriyun aad leedahay marka ama beled u nisbee ama qabiilo u nisbeeye waxa weeyaan isim kasta oo aad qof u nisbaydo waxa weeyaan ye-shidan aad aakhirka ka gelinayda yeedaas waa la shidaa farqan baynaha wa bayna yaa lmutakalim ayada yaa lmutakalim inaysan isku darminaa la rabaa saasoo loo shidaa saasaa loo shidaa waa la shidayaa wa kullu mansuubin ism la nisbeeya dhammaantii shaksi macnaha la nisbeeya loola jeedaa wa kullu mansuubin wa kullu shaksin shaksi kastoo mansuubin la nisbeeyo ilaa smin ismna loo nisbeeyo ismkoo fil carabi carabta dhexdeeda ahaaday talxaquhu waxaa haleelayda isimkaas yaau nasabi nisbada yadeedii ayaa haleelaysa fashadid shid alyaaa yaada shid bilaa tawaqufin joogsi la'aan shid min kulli mansuubin mid la nisbeeyey dhammaantiisa xaalo ay xaggiisa ka ahaatay ilayhi xaggiisa wax loo nisbeeyey facrif gara waxa laguu sheegayo axkaamta nisbada ah hadhowna markaad hadlayda hadalkaaga ku dabaq fashaddid shid alyaa ayaada shid bilaa tawaqufin joogsi la-aan shid ha ka shakin oo ha ka joogsan min kulli mansuubin mid la nisbeeyey dhammaantiisa xaggiisa xaala ya-du ka ahaatay ilayhi xaggiisa wax loo nisbeeyey facrif gara maa dakartu laka waxaan kuu sheegayo min axkaamin nisbati oo isimka lagu darayo waa la shidayaa yaa shidana laga dhigayaa si yaalmutakalimki iyo iyadu aysan iskugu ekaan ogaa nusqooyinku iskhilaafsan yihin nusqooyinka gabal halkan waxaa ku yaala watuxdafu lhaau bilaa tawaqufi min kuli mansuubin ilayhi facrifii taquulu qad jaaa alfatha albakriyu kamaa taquulu alxasan basriyu nusqooyinka saasaa ku tala annagana sidaana noogu tala nusqadan wain yakun hadduu ahaado fi اlasli asalka dhexdiisa haa-un haa-u tamiis hadduu ahaado faxdif ay faxdif haa haadaas iska xadaf wadaalika mihaalkiina ka qowlihim hadalkay yidhaahdeen oo kale waaye marartu waxaan soo maray birajulinin rajulkoo makiyin maka loo nisbeeyey wa haadaa ninkaanuna xanafiyun waa mid reer bani xaniifa loo nisbeeyey wa yakun hadduu ahaado fi asli asalka dhexdiisa intaan isimkaan la nisbayn haaun haa taniis hadday ku sugnaatay faxadi ay faxadihaa haadaas xadaf waxa weya isimka intaan la nisbayn hadday haa utaniis ku jirtay marka la nisbeeyo waa in la xadfaa makata u nisbenin makatiyun dhihi maydid tada waa xadfee makiyun madaniyun aad leedahay way iska xadfee tada sababta loo xadfe waxay taa yidhaahdeen haddii la nisbeeyo mu'anaf oo kan la nisbayna uu mu'anaf noqdo laba to'oodaa hadhow gelayda oo waxay noqonaydaa fiiri hadda imra'atun haddaan ta'da hore aanan xadfin makatiyatun ay noqeen imra'atun islaam makatiyatun ee maka loo nisbeeyey ta'da hore dadaan xadfin laakiin dad xadafta halta ay noqeen imra'atun makiyatun maka loo nisbeeyey madaniyatun madiina loo nisbeeyey basriyatun basra loo nisbeeyey laakiin taada hore dadaydo basrata makata madiinata ku jirta makatiyatun basratiyatun ay noqone marka sidaa laba taood u imaan hadhow marka horeba qaacida mudaridaaha laga dhigay waxaa la leeyahay isimka aad nisbaynaydo hadday asalkii horeeto intaan la nisbayn asalka waxaa loola jeedaa intaan la nisbayn waa inaad ka xadaftaa taada hore hadday ku jirtay marka wadalika miaalkiina ka qowlin waa hadalka yidhaahdeen oo kaleeto makiyin marartu birajulin inaan soo maray rajulkoo makiyin maka loo nisbeeyey marka ta ay ahayd waad xadfee taotaniidkaas makiyin wahaadaa ninkanuna xanafiyun bani xaniifa ta ay ahayd taa ku jirtay xanafiyun waa nin qabiilada reer bani xaniifa loo nisbeeyey oo qabiiladii musalamatulkadaab ka dhashay amase xanafiyun waa nin loo nisbeeyey madhabka abi xaniifa labadaba isku mid xanafiya laleeyahy taquulu waxaad leedahay misaalkii qad jaaa waxaa yimid alfataa wiilkii dhallinyarada ahaa wiilkii albakriyu ee reer bani bakar loo nisbeeyey bakrata ahayd eh, bani bakrata a marka waxa weeyaan isimka oo mudaafka ah isimka oo mudaafka ah oo idaafada ku macrifoobo sida waxa weyaan bani bakrata marka la nisbaynayo juska dambaa la nisbeeya juska dambe aa la nisbeeya waxaa la leeyahay bani bakrata aa laleeyahay soo ma ahayn hadhow banida tu waxaad leedahay rajulun bakriyun nin reer bani bakr loo nisbeeyey bani xaniifa juska dambe bis ad u nismaynay bnida waa tuure waxaa leedahay rajulu xanafiyun waa nin loo nisbeeyey qabiilada reer bani xaniifa hadda ibnu cumar aad rabta inaad u nisbaydo rajulun cumariyun aad leedahay waa rajul in cabdullahi bn cumar loo nisbeeyey marka waxa wey waa la xadfaa mudaafka mudaaf ilayhiga ayaa loo nisbaynaa marba haddii mudaafku ku macrifoobayo waxa weeyaan mudaaf ilayhiga sidaasaa laleeyahy waa la waa la iska xadfaa waa mudaafkao dhan saas loo nisbeeya mudaafkao dhan marka xanafiyun iyo bakriyun iyo saasaa loo leeyahy markaasu wuxuu yidhi taquulu waxaa leedahay qad jaaa waxaa yimid alfataa dhallinyarada ahaa fatigii albakriyu reer bani bakar loo nisbeeyey markaa bani bakar hadda maxaljeedka u keena waxay tahay asalkiiya ta u ku jirtay intaan la intaan la nisbayn ayaa waxaa ku jirtay ta intaan la nisbayn ata u ku jirto bakriyun bani bakrata bakrata ay ahayd alxadfan kamaa taquulu qawlan qawldhe qowlkaasoo kamaa taquulu ka qawlika dhihidaada la mida alxasanu albasriyu xadaanaa waxaa xadiidka noo sheegay alxasanu albasriyu xasankii basra loo nisbeeyey basrata ay aheyd ah, basrata ay aheyd abu saciid weeyaan imaamkii a'immada taabiciyaalka ee sunnada ka mid ahaa xasan ibn abilxasan basra loo nisbeeya magaalada basroo ciraaq ku taalla loo nisbeeya marka waxaa la leeyahay basriyun taada waa laga xataa basrata ku jirta marba haddii loo nisbeeyo wain yakun mima calaa wasni fataa oo wasni dunya aw calaa wasni mataa faabdil ilxarfa alaqiira waawa wacaasima maaraa wadacma naawa wain yakun haddii mansuubu ilayhi midka xaggiisa wax loo nisbayna uu ka mid ahaado mimaa isimkii calaa wasni fataa fataa wasnigeeda ku sugnaaday oo wasni dunya ama dunya wasnigeeda ku sugnaaday ow calaa wasni mataa mataa wasnigeeda ku sugnaaday faabdil badel alxarfa xarafka xarafka alakiira ee dambeeya waawan wow u bedel wa caasi caasi man maaraa qofkii dooda wadac ka tag manaa waa qofkii fogaada wain yakun hadduu mansuub ilayhiga kan wax loo nisbayna uu ka mid ahaado mimaa isin calaa wasni fataa fataa wasnigeeda ku sugnaaday oo wasni dunya ama dunya wasnigeeda ku sugnaaday oo amase calaa wasni mataa mataa wasnigeeda ku sugnaaday faabdil ubadel alxarfa xarafka xarafka alakhيira oo dambeeya waawan wow u bedel wacaasi caasi oo khilaaf man qof alla qofkii maaraadooda muranka keena bedelidaas wada iskaga tag manaa waa qofkii ka fogaada xukunkaasuu yidhahda anugu un bedeli maa waxaad tidhaa anugu waa bedelaa maxaa yeele luqadii carabiga ahdaa sidaas ah halkana wuxuu kuugu sheegayaa isimka wax loo nisbayna asalkiisa hadduu yahay ulaai maqsuura waa saddex xarafle alif u dambeeyo ulaai maqsuura hadduu yahay waxa weeyaan wowaa loo bedela marka la nisbayna maqsuur weeye aliftaas hadday rabto waxay ka soo gadoontay wow sida casaa casawiyun alaleey ama waxay ka soo gadoontay ya waxa wey sida fata ilaa fitya waati la dhaha jamca jamc tafsiirka fatawiyun alaleey ama meelay ka soo gadoontay lama yaqaan sida mataa oo kaleeto matawiyun alaleey marka marba hadduu ulaai saddex xaraflaa yahay oo maqsuur u noqdo alif u dambeeyo meeshay ka timid aliftaas ha weydiin ha ka timaado waaw sida casaa ha ka timaado ya sida fataa oo kale meelay ka timidba lama yaqaan oo majhuulba waay sida mataa oo kale isku mid wey marka waxa weeyaan kulli waawaa loo bedelaa tii la yaqaan meelahay ka timid sida casa oo wow ka timid casawiyun alaleeya amase waxa weya sida fataa oo ya ka timid fatawiyun alaleeyahy ama meelay ka timidba waa laga jaahilo lama yaqaan sida mata matawiyun alaleeyahy wa in yakun hadduu ahaado mansuub ilayga kan wax loo nisbaynaa mima shay wax ka mida calaa wasni fataa fataa wasnigeeda ku sugnaaday oo wasni dunya ama dunya wasnigeeda ku sugnaaday oo amase calaa wasni mataa ku sugnaaday marka dunyadu waa ka duwanta iyadu dunyadu waa masale kale waxay tahay dunyadu waxa weeyaan fataad waxay u taallaa waa ulaai maqsuur ah oo ay aliftiisu ka soo gadoontay ya mataana waa ulaai maqsuur ah aliftiisa meelay ka soo gadoontay aan la garanayn oo aan la garanayn aliftiisu meelay ka soo gadoontay casaana waa naga u keennay iyadoo wau ka soo gadoontay amaa dunya dunya waa rubaaci maqsuur ah aaniguna uu maskuun yahay oo saakin uu yahay aaniguna uu saakin yahay ism kastoo maqsuuro horkubaaxi ah aaniguna uu saakin iyo horeeban yahay asna waawaa loo bedelaa sida xubla xublawiyun muusa muusawiyun ciisa ciisawiyun waxa weya rubaaci kasta oo aanigiisu saakin yahay oo maqsuur ah saddexdaa shardi marba haddaad isla hesho waawaad u bedelay alifta waxaa leedahay xubla xubla soo aanigu saakin ma ahan xubla waana rubaaci isimkiina waa rubaaci maqsuura waxaa leedahay xiblawiyun muusa muusawiyun ciisa ciisawiyun dunya dunyawiyun aad leedahay markaasu i badl axarfa xarafka xarafka la qiira dambeeya waawan ubadel wa caasi caasiyo khilaaf man qofkii maaraad dooday oo yidhahda loo bedeli maa wadac ka tag man qofkiina wa xukunkaas ka fogaada taquul waxaa leedahay haadaa kanu calawiyun waa mid cali ibn abi aalib loo nisbeeyey calawigaasoo muxriqun asalaysa sheegasho maahane waa ahlu beyt asharaaf la hubo ah, waa wax la hubo asharaafa oon sheegato ah inaad leedahay hmm. waaya calawiyu laakiin dadku waxay moodaha qofka moodaya ardaygaa calawigaanu inuu ka mid yahay waxa weeyaan rubaacidii ama ulaaigii aan hadda ka soo hadlayno midna maahan waa masale gaara oo waxay tahay faciil wasinka oo faciil ah hadduu muctalulaam noqdo waxa weeyaan woowaa loo badelaa woowaa loo bedelaa sida ka haniyin oo kale hanawiyun alale haniyin haniyin labada yo-ood ya-da hore waa la xadfaa ya-da dambena woowaa loo bedelaa hanawiyun alamid qani loo nisbeeyey caliyun waa aciil marki aliyun u ahaa aciilun labada yoodiyada hore xaga tan kalena waa u bedel alawiyun aad leedahay marka alawiyuntaanu ka mid ma ahan waxa weeyaan rubaacigii iyo ulaasigan ka soo hadlaynay ee waa aciil oo muctalulaam aciil muctalulaamana waxa weyaan laamtiisa waxaa loo bedelaa waaw taqul waxaa leeda haadaa kanu calawiyun waa mid cali loo nisbeeyey calawigaasoo mucriqun oo asal ah oo lahubo wa kullu lahwin cayaar kasta lahwigaasoo dunyawiyin adduunyo loo nisbeeyey muubiqun waa mid halaagaya saaxiibow saaxiibkiisu halaaga aakhiral'aanu dhigaa tan waxa weyn waa rubaacigii aan ka soo hadlaynay rubaaciga waxa weeyaan hadduu noqdo saakinu haani xarafka labaad hadduu saakin noqdo maqsuurna uu yahay waaw waa loo bedelaa aliftiisa waxaa leedahay dunyawiyun aad leedahay ee ficiil isagu maahan dunya wansub nisbee wansub nisbee akalxirfati shaqada qofka un saaxiibkaa wadaalika mihaalkii kalbaqaali waa cuntagadihi oo kale iyo waman qofkiiba nisbee yudaahiihi shabaha ilaa facaalin wasniga facaala u nisbee wansub nisbee akalxirfati shaqada qofka u saaxiibkaa wadaalika mihaalkii kalbaqaali waa cuntagadihii oo kale iyo waman qof yudaahiihi shabahaya baqaalka waxa wey iyo waman qof yudaahiihi akal xirfaha shabahaya akal xirfati shabahaya ilaa facala nisbe halkan waxay tahay waxaaba dhici kartay yaa-u nisbada in layska daayo marka la nisbaynayo waxa weeyaan isimkan oo shay loo nisbaynayo yaa-u nisbada in laga kaaftoomaa dhacdo wesin lagu kaaftoomo wesina loo samayna dadka shaqo xifo waxa la idhaha shaqada qofku biilka uu ka raadsado sida beeca oo kale iyo zaraacada oo kaleeto marka waxa weya qofka shaqo qabta ama sanco qabta facaal aad ku keeni waa ayadaasaaba nisbada yadii oo dhan waa laska dayna yadii oo dhan waa layska dayna miaal qofkan wuxuu gadaa cuntada beriiska burka waxaasuu gadaa waxaa leedahay baqaad laakiin sida amo ah badan cabdilmaxamed amiin uu ka mid yahay waxaa la kelimadan waa luqa caamiya waa luqadaas oo lahjadaha oo iska faaftay waana haddee midda ay carabtu isticmaalaan hadda dukaan kastoo cunto lagu gado beriis iyo bur iyo saliid iyo yaaliin waxa wey waxa la haha baqaala meelahan baqaalaad ka fiiriya laleey baqaala ma yidhahdaan tana waa ugu dambaysa baqaala yidhahdaan marka dukaan cuntoo dhan waa baqaala saasaa ku qoran baqaala baqaala baqaala marka qofka hadduu begelkala gado laakiin begelka markuu gado baqaal lama yidhahdo baliyun aa la idhahdaa baqaliyun bagelka qofka khudaarta cagaaran gada oo ila baqal waxa la bagal waxaa la idhahdaa khudaarta cagaaran carabiga baqaliyun aa la leeyahay kaas ee baqaal waa dukaanka cuntada midka gada waana luqa caamiye luqada asalka ee badaal ay ahayd qofka dukaanka cuntada gada badaal aa la dhihi jiray markii hore luqada asalka taas ahayd intaan luqadan caamiga ho qabsan marka qofk hadduu dhar gado baziga gado dhar gado bazaaz aa laleeyahy hadduu gado daqiiqda burka u gado daqaaq aa laleeyahy hadduu qamardi gado bur gado baraar aa laleeyahy baraar hadduu catarka gado cadaar aa laleeyahy facaala buu u nisbee waana meeshaas wasinku meeshuu ka yimid wamaa rabuka bidallaamin ilcabiid wamaa rabuka rabbigaa ma ahaanin bidallaamin mid dulmi loo nisbeeyo ma ahan lilcabiidda addoommada la dulmiyo alaamku maa amilatu baala maaha oo dhihi maydi mid ulmi badan ma aha maxaa yeele ulmi badan haddaad ka anfido ulmi yar kama aadan anfin ilaahayna ulmiyoo dhan waa in laga anfiya subxaan allahi ah, ulmiyoo dhan in laga anfiyaa la rabaa in allaha laa yadlimu misqaala dar xataa dhuucisa qadarkeed ilahay ma dulmiyo marka facaalkaas waxa wey maaha amilatu mubalaqe waa nisba wansub nisbe wansub nisbee aqal xirfati shaqada qofka u saaxiibkaa wadaalika mihaalkii kal baqaali badargadihii oo kale weeye iyo waman qof nisbe yudaahihi shabaha ilaa facaalu nisbe marka maxaa waman yudaahihi waa maxay sancada qofka sanco qabta qofka farayaamada ku shaqaysa maxay leedahay najaar aad leedahay najaar waxa weyan qofkaanu najaaradu ku shaqaystaaho waxa weeyaan waa qof waxa weeyaan sancadaas yaqaana marka qofka sancada yaqaana asna sancadiisa aduu nisbayna sida najaa qofka dharka tola khayaad alaleeya khayaad wa kulu alwaawu lilistinaaf kulu mubtada marfuuqu bilibtidaa'i wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi akhirih kulu mudaaf mansuubin mudaaf ilayh majruur wacalaamatu jari kasratu daahiratu fi akhirih ila smin jaaru wa majruuru mutacaliq bimansuub في الcرب jاar وmجrوr متacalq بمxdوف وuجوبا تقديr kاn صفة اسم وصفة المجrور مجrوr وعلاaمة jر كسرة ظاaهرة في آkخرiه أو xرف caطف بلدة مcضوف على اسم والمcضوف على المجrور مجrور وعلاaمة jر كسرة ظاaهرة في آkخرiه تلحق فعل مضارع مرفوع للتجرد من الناصب الجازم وعلاaمة رفع ضمة ظاaهرة في آkخرiه wlhaa damiir mutaصil mabniin calى dami fi maal naصb mafcuul bihi mqadam yaa faacilu talxaqu muakar marfuuq wacalaamatu rafci damatun daahiraة fi akhirihi yaa mudaaf anasab mudaaf ilay majruur wacalaamatu jari kasraة muqadaraة calى akhiri manaca min duura ishtiqal maxali bisukuuni rawi wاljumlaة min alficl talxaqoya wاlfaacili wاlmafcuuli fii maxali rafcin khabr mubtada oo kul ah wraabitu baynahumaa adamiir اladii huwa mafcuul bihi talxaq wاljumlaة min almubtada wkhabr la maxal lah min alxraab lanaha mustanafa fashadid alfaau faa fasixa lأnnaha afsaxat can jawaab sharطi mqadarin taqdiiruhu إidaa carafta ana ya الnisabi talxaqu kula mansuubi waeradta bayaana صifati ilxaaqihaa faaqulu laka shadid shadid ficlu amrin mabniyu calى sukuuni mqadarin calى akhiri manaca min duura ishtaha maxali bxarakati التaqalusi min iltiqاءi saakiniin وفاaciل ضمير msتر وجوبا تقدير أnت اليا مفعول به منصوب cلاaمة نصب فتحة ظاaهرة في أkل والجملة من الفعل والفاaعل والمفعول في محل نصب مقول qول محذوف بلال ba xرف jر لا اسم بمعنى غير مبني على السكن في محل جر الجار والمجرور متعلق بشديد لا مضاف توقف مضاف إليه مجرور علامة جره كسرة ظاهرة في آخره من كل جار ومجرور متعلق بمحذوف وجوبا تقديره كائنة حال من الياء كل مضاف منصوب مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره إليه جار ومجرور متعلق بالمنصوب فاعرف الفاء فاء فصيحة لأنها افصحت عن جواب شرط مقدر تقدير إذا عرفت ما ذكرت لك وأردت إتقان الحروف فأقول لك اعرف فعل أمر مبني على سكون مقدر على آخر منع من دور اشتغل المحل بحركة الروي وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت والجملة maqulu qawli maxduufi wan yakun al lu yihi sinaan in carfu shardi jaazimun yajzimu ficlayn alawaalu ficlu shardi waani jawaab wajazaa mabniyun cala sukuni laa maxal lah min alixraab yakun ficlu shardi majzuumun bi wa calaamatu jasmi asukun wa huwa mutasarifun min kana naaqisati latii tarfacu isma tansibu lkhabara في الأصل في حرف جر الأصل اسم, اسم مجرور بفي وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلق بخبر متقدم محذوف وجوبا تقديره كائنة هاء اسم يكون مؤخر مرفوع علامة رفع ضمة ظاهرة في آخره فاحسن إعراب ما هو إعراب سيدو إعراب محمد المين أقول فاحذف الفاء رابطة للجواب احذف فعل أمر مبني على سكون مقدر على آخر منع من ظهور اشتغال المحل بحركة الضرب وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت والجملة من الفعل والفاعل في محل جزم بإن جواب شرط والجملة شرط والجواب لا محل الله من الإعراب لأنها مستأنفة كمثل الكاف حرف تشبيه وجر مثل اسم مجرور بالكاف وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره الجر والمجرور متعلق بخبر مت... بخبر محذوف وجوبا لمبتدا محذوف تقديرهما وذلك كائن والجملة من المبتدا وخبر الله محل الله من الإعراب لأنها مستأنفة مثل مضاف والمضاف إليه محذوف تقديره قولك مثل قوله قوله مثل مضاف قول مضاف إليه مجرور وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخر قول مضاف له مضاف إليه مبني على الكسر في محل جر والميم علامة جمع ذكور أه. مكي صفة لموصوف محذوف تقديره مررت برجل مكي مررت فعل وفاعل والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب مقول قول المحذوف برجل جار ومجرور متعلق بمررت مكي صفة الرجل وصفة المجرور مجرور علامة جر كسرة ظاهرة في آخره وهذا الواو حرف عطفها حرف تنبيه اسم إشارة مبتدا مبني على السكون في محل رفع حنفي خبر مبتدا مرفوع من مبتدا وعلامة رفع ضمة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغل محلي بسكون الروي والجملة من المبتدا وخبر في محل نصب المقول قول المحذوف تقول فعل المضارع وفعل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت والجملة من الفعل والفاعل الله محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة قد جاء الفتى ad xarfu taxqiiq jaaa ficl maadin alfataa facilu jaaa albakriyu sifat اfataa wasifat marfuuc marfuuc alcaamatu rafci damatu daahiratu fi aqili wljumlatu min alficl wlfaacili fii maxal nasbin maqulu qowl kamaa taqulu alkaafu xarfu tashbiihin wajarin maa masderiya taqulu ficl mudaaric wafaacilu damiru musati wujuuban taqdiru anta wljumlatu min alficl wlfaacili في تأويل مصدر مجرورة بالكاف والتقدير كقولك كقول جار ومجرور متعلق بصفة لموصوف محذوف تقديرهما قولا كائنا كقولك جار مجرور كمركب وحو صفة وهي مصدر محذوف الحسن البصري الحسن خبر لمبتدا وحتى الحسن فاعل لفعل محذوف تقديره حدثنا الحسن حدث فعل ماض ما حدث فعل ماضي وي naa damiiru mutaصil mabniyu calى sukuni fi maal naصb mafcuul bihi mqadam alxasanu faacil muahar marfuuc wacalaamatu rafci damat daahiraة fi akhirih albصriyu صifaة اxasan وصifaة marfuuci marfuuc وcalaamaةu rafci damt ظaahiraة fi akhirih wاljumlaة min alficli wاlfaacili wاlmafcuuli fii maxali naصbin maqulu qowli wn ykun alwaaw lilsinaaf in xarfu sharطi jaazimin yجzimu ficlayn alawaalu ficlu sharطi wani jawaab wjaza mabniyn calى sukun lah maxal lah min اlcraab yakun ficlu sharطi majzuman bin wcalaamaةu jasmi asukunu wasmu yakun damiiru mustatiru jawaasan taqdiru huwa yacuudu calى اlmansuubi ilayhi mima min xarfu jarin ma sm mawsul bmacna ladii mabniyu calى sukuni fi maxali jarin aljaaru wاlmajruuru mutacaliq bkhabri maxduufin wujuban taqdiruhu kaa'ina calىa wasni jaarun wamajruuru mutacaliq bmaxduufin wujuban taqdiruhu istaqara istaqara ficlu maadin wafaacilu damiru mustatiru jawaasan taqdiruhu yaxudu calىa ma wاljumlaة min alficli wاlfaacil laa maxala laha min alcraab lannaha silaة mawsul oo maad ah wlcayd il mawsil damilooda huwa faacilu istaqara wasni mudaaf fata mudaaf ilay majruuru calaamatu jari kasratun muqadaratun cala alif manac min dura atacadu aw xarfu cadfin wasni macduufun calaa wasni wlmacduuf cala majruur majruuru calaamatu jari kasratu daahiratu fi akhirih wasni mudaaf dunya mudaaf ilay majruuru calaamatu jari kasratu muqadaratun cala alif manac min dura atacadu aw xarfu cadfin على wسن على xرف jr wسن اسم مجrور بعlى وcلاaمة jr كسرة ظاahiرة في akhر الjاar والmجrور مcطوف عalى الjاar والmجrور اladي qabلhu oo waxa weeyaan عalى wسن فtada ka horeeday wسن مضاaف mta مضاaف iليه مجrور وcلاaمة jr كسرة bdl mri mbniy alى skuni mqadrin alى akiri mnca min dura ishtiqa maali bxarakati taqalusi wafaclu damiru musa nujuman taqdiru anta alxarfa mafcuul bihi awal mansuub calaamatu naصbi fatxatu daahiratu fi akhirih alakira صifatu اlxarfi waصifatu lmansuubi mansuub calaamatu naصbi fatxatu daahiratu fi akhirih waawan mafcuul bihi tani mansuub calaamatu naصbi fatxatu daahiratu fi akhirih wاljumlaة min alficli wاlfaacili wاlmafcuuli fi maxali jasmin bin jawaab shardi wjumlaة shardi wajawaabi la maxal laha min اlcraab lannaha mustanafa وcاaص alwaaw xرف caطفi cاaصi فicل أمri مبنiي عalى xadفi xرف الcl وhyly الkسرة qبلha dliil عalayha وفاacل ضمير msط وuجوبا تقدير أnت والجuملة من الفعل والفاacل في محل جزم معطوفة عalى جuملة فأbdل الxرف الأkير waaw mن اسم موصول بمعنى الذي مبني على سكون في محل نصب مفعول به cاaصي mاrا فعل ماضي مبني على فتحة مقدرة على الألف منع من dur التعد وفاacل ضمير مستر جواaزا تقدر هو يحuud cلاaمة والجuملة من الفعل oo mاrا iyo والفاacل هو لا محل لha من الأعراب لأنha صلة الموصول والعاaد إلى الموصول الضمير الذي هو فاacل mاrا ودع الواو حرف عطف تع فعل أمر مبني على السكون لا محل لha من الإعراب وفاacل ضمير مستر وجوبا تقدير أنت والجuملة من الفعل والفاacل في محل جسم معطوفة على جuملة mن اسم موصول بمعنى الذي مبني على سكون فيه محل نصب مفعول به دع نوا فعل ماضي مبني على فتحة مقدرة على الألف منع من دور التعادل وفعل ضمير مستتر جوازا تقديره يحد على من والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب لأنها صلة الموصول والعيد إلى الموصول الضمير الذي هو فاعل النوى تقول فعل المضارع وفاعله أنت وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب لأنها مستنفة hada ha xarfu tamliida ismu ishaara mubtada mabniin calaa sukuuni fii maxali rafcin calawiyin khabari mubtada marfuucun bilmubtada wacalaamatu rafci damatu daahiratu fii akhirih muxriqu sifatu cali wa sifatu marfuuci marfuucu calaamatu rafci damatu daahiratu fii akhirih waljumlatu min almubtada wakhabari fii maxal nasbin maqulu qowl alwaawu xarfu cadfin kulu mubtada marfuucun bilibtidaa wacalaamatu rafci damatu daahiratu fii akhirih لهو مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره دنيوي صفة اللهو وصفة المجرور مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره موبق خبر مبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره والجملة من المبتدا وخبر في محل نصب محذوفة على جملة هذا علوي مقرئ وانصب الواو للسناء انصب فعل امر مبني على السكون لا محل له من الاعراب وفعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انت اخا مفعول به منصوب وعلامة نصب الالف نيابة عن فتحة لأنه من الأسماء ستة ما ناب في حرف حركة أخا مضاف الحرفة مضاف إليه مجرور علامة جري كسرة ظاهرة في آخره والجملة من الفعل والفعل والمفعول لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة كالبقال الباء حرف كالبقال الكاف حرف تشبيه وجر البقال اسم مجرور بالكاف وعلامة جري كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلق بخبر محذوف وجوبا لمبتدا محذوف تقديرهما وذلك كائن والجملة من المبتدا وخبر لا محل الله من الأحراب لأنها معترضة بين المعذوف oo أقاada ah iyo والمعذوف عليه oo manta soo socota ومن الواو حرف عطف من اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل نصب محذوفة على جمل معذوفة على أخل حرفة يضاهي فعل مضارع مرفوع للتجرد من النصب الجاسم وعلامة رفع ضمة مقدرة على الياء منع من ظهور الثقال وفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره يعود على من وله ضمير متصل مبني على الكسر في محل نصب مفعول به والجملة من الفعل يضاهي والفاعل والمفعول لم محل الله من الأعراب لأن صلة الموصول أو منطقة والعيد إلى الموصول الضمير الذي هو فاعل يضاهي إلى فعال جار ومجرور متعلق بأنصب والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله على نبينا محمد